shaytaan rajiim bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi wakafaa uma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda allahuma calimna wayanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma watuqan ya kariimu ya latiif qaala almusanifu raximahu llahu tacaala darsigan waa darsigii nambarkiisu ahaa koy toban miya yah waclam ogow buu yidhi sheikhu raximahullaah annahu wariyashaaniya laa yajuusu inaysan bannaanayn aljasmu reebniin wax lagu reebo fii jawaabi nahyi diidmo jawaabteed waaya ilaa bishardi an yasixa inay saxiix noqoto mooyaane taqdiiru shardin shardi in la qadaro fii mowducihi booskii nahyiga maqruunin shardigaas oo maqruunin lagu daray bilaa annaafiya laa annaafiya lagu daray maca sixati almacnaa macnaheeduna markaa uu ansax yahay jawaabu dalab somaanaan soo sheegin fiican ka wadaa dalabkii ficilka mudaarica ah in haddii fa'dii faa-u sababiya la dhihi jira meesha laga saaro hee maxaa imaanaya jisma imaanaysa sooma ahayn shuruud baa loo dhigay koow waa in dalab ka horeeya dalabulficli labo waa in hadduu eebo ku idmayo igu dar ficil reefa waa inaysan joogin ficilkuna hee qusida bihil jazaa saas soo maah ficlu dalab buu ahaaye naxyigii ka waran waatan wuxuu yidhi naxyi ma bannaana dalab nahyiya yaah ficilka gadaasheeda imaanaya inaad reebto ma bannaana hal shardi mooyaane shardigaas muxuu yah booskii laadu ay joogtay in lagu bedeli karo shardi laa naafiya la socoto tusaale day markii lagu bedelana macnaheedu uu dhammaystiran yaho saxan yahay laa takfur ha gaaloobin haye tadkhul waxaad gelaysaa markaa hee aljannata soo maa walaa tadnu ha u dhowaan min alasadi libaaxa ha u dhowaan taslam aada badbaadide markaasna <clears throat> ficilka taslam iyo tadkhul haddaba bay idiin reeban yihiin soo soomaa in ficilka la reebo laba arrimood baa keenaysa arrinka koowaad meesha laada ah soo garamaysid haddii la keeno in iyo laa naafiyo isla socota kadibna macnuhu uu saxnaado waa laba shardi meesha laada naahida maxaa la keenayaa in oo shardi ah iyo laa naafiyo la socota kadibna markii meesha la soo geliya macnuhu inuu saxan yahay labada haddii la buuxiyo waa la reebayaa fiir hadda laa takfur ha gaaloobin haye in iyo laaken haye ilaa takfur haddaadan gaaloobin tadkhul iljanna jannada galaysaa sax soo maha macnuhu eeg laa takfur ha gaaloobin soo maah haye soo geli ilnaa in iyo soo geli in laa takfur haddii aadan gaaloobin hayee tadkhululjanna jannada gelaysa hadal dhex saxan soo hagaag markaas in laabaa meeshii keennay macnuhuna wuu saxan yahay labada shardi markaa meesha hesho tadkhul waa reebaysaa warkaa ku dhex soo tadkhul waa ficil mudaa majzuumin bitalabi nahyi wa calaama jasmiha sukuun baa dhexaysaa tan fiiri laa tadnu min alasad libaaxa ha u dhowaan taslam aabadbaadide haye laa tadnu ilaa u bedel ilaa tadnu haddaadan u dhowaan min alasadi libaaxa taslam waa badbaadaysaa miyaysan ahayn libaaxa haddaadan u dhowaan waa nabadgelaysaa saxawlaa marka meeshii inla haddii la keenay macnuhu miyuu isbedelay maya markaas tadkhul taslam in la reebaayo waa ansax markaa fa innahu wariya sha'niye low qiila haddii la dhihi lahaa fii mawduucihimaa meeshaas laadu ee taallo in laa takfur iljanna haddii la dhihi lahaa wa in laa tadnu min alasadi taslam haddii la dhihi lahaa saxa way ansixi lahayd sax macnuhu isma bedela macnuhu waa sidiisii bikhilaafi laakiinse iyadoo ka duwan laa takfur ha gaaloobin hadday gaaloobin maxaa dhacaya tadkhulu nnaara tadkhulu nnaara naarta galaysa haddaa gaaloodin walaa tabnu ha u dhowaan min alasadi libaxa ha u dhowaan ya'kuluka wuu ku cunayaaye meesha hadda laa takfur tadkhul naar haddaa laa takfur inlaa aan keenno macnuhu ka wara in laa takfur haddaadan gaaloobin tadkhul naarta gelaysaa misleeda yacni inaa maxay ka dhigan tahay in laa takfur haddaadan gaaloobin tadhul naara naartaa gelaysa macnuu waxaa weeye inaa gaalowdaan naarta kaa badbaadinaysa weeye meela socotaa macnuhu marka ma khaldanys waa saxanya waa khaldanya eeg ilaa meeshii waa gelina laakiinse sixatul macnaa ayaa meeshii ka maqan markaas tadkhulu lama reebi karo waa la godayaa walaa tadnu min alasdi yaakuluk ilaa tadnu haddaadan u dhowaa min alasdi libaaxa yaakuluka wuu ku cunayaa macnuu muxuu yahay macnuu muxuu yahay in ha u dhawaataysan kugu cunayn ka waran macnahaas socon mayso waaya fa innahu mumtanic waa mumtaniculjasmi in la reebaa waa la diidaysabab fa inahu walyashaaniyalaayas waxaan sixi mayso an yuqaal in la yidhaahdo in laa takfur haddaadan gaaloon tadkhul naarta gelaysa iyo walaa in laa tadnu haddaadan u dhawaamin alasadi yakulu ku cunaya haahe ansax ma ah buu ku leeyahay masaladaas marka maxaa haynaa calaahi warka soo koobnay maxaa haynaa haddii laada naahiyada ah booskeeda lagu buuxin karo in iyo laa naafiyo iswadata kadibna macnuhu saxiix yahay markaas ayaa ficilka hee la reebayaayo dalab lagu reebaya warka waa ku dhacay soomaa welidaabaa ujmacad waxaa la isku waafaqay ajmacat isabcatu toddobadii qoraa waxay isku waafaqeen calaa rafci in la godo fi qowlihi tacaala walaa tamnun tastakhiru in la dhaho walaa tamnun hagalad sheegan tastakhiru xaalaa tahay mid hee badsanaya yani intaa wax yar bixiso waxaasaan bixiye yani wax weyn ka dalbaya xaalaa tahay kadaa sidaas maxaa dhacay maxay ugu diideen in la yidhaahdo laa tamnun tastakhir maxay u reebeen maxay reebitaanka ugu diideen li'annahu waryashaaniye laa yasixu saxiix ma aha an yuqaala in la yidhaahdo in laa tamnun haddaadan gallo sheegan tastakfir waa baditaan in wax lagu badiyo ayaa dalbaysa yani tastaktir macnuu waxa weeye qofku markuu xoolo kun hadduu bixiyo wuxuu rabaa uu ku rabaa in loo badiyo lacag badan usoo laabato tagsir macnuu waa sidaas marka in laa tamnu haddaan gallad sheegan tastakthir waa badsanaysaa galladii baa badsanaysaa hadalku isma labade haddaadan gallad sheegan dee waxaa la rabay faa'iido fiican ina kuusoo laabato soo macan haddaadan gallad sheegan waxaa badsanaysaa xoolihii ay bixinaysa in lagu labanlaabaa badsanaysaa yacni dadkiina ku soo baa badsanaysaa masleedaa marka hadal ismalaha li'annahu waa yahay fa haadaa arrinkaasi laysa bijawaabin jawaab maahade <laughs> haddaanan gala sheegan xoolihii baa badsanaysa jawaab miyaa waa maya wa innamaa iska badaaya yaa waxaa ugu diinnataksir in la reeba waxaan ugu diidnay huwa tastakthiru fii mowdici nasbin boos kordhig bee taallaa calal xaali xaal ah ayay xaal ka tahay min adamiiri damiirka ku jira fii tamnun ku jira fa ka'annahu qiila waxayba ka dhigan tahay iyadoo la yidhi walaa tamnun tastakthir wa al aaya ay tahay anna allaaha alle tacaalaa sareeye nahaa wuu diiday nebiyahu wuxuu u diiday can an yahiba shay-an inuu wax bixiyo walxaal huwa isagoo yadmacu doonahaya an yatacawada anhee yaan midin godayaa an yutacawada sax an yatacawada inuu ka badal qaato min almawhuubi lahu kii loo hibeenayay akthara wax ka badan min almawhuub wuxuu bixiyey macnaha ayad waa sidaas oo walaa tamnunay maxamed waa sheegan oo dadkii ha ku dhihin kaasaa idin siiye kaasaa idin siiye tastakthiru xaal aad tahay mid hee badsanaya galadii badsanayo in wax lagu soo celiyo badsanaya markaa waa ku dhacay soo yacni wuxuu leeyahay war haddaa wax bixisay war iyo kadabageen iyo lex jeclayaysan ka dabageen ah in xoola lagu soo celiyo warkaa waa ku dhacay soo waa xaal marka tasagtiru ayay xaal ka tahay walaa tamnun anta bay xaal ka tahay warkaa wa ku dhacay soo way fa in qulta haddii lagu yiri adaad tidhaahdid famaa tasnacu maxaa ku samaynaysaa biqiraa'ati xasan albasri oo tastaktir uu reebay xasanulbasri baa qiraa'a laga soo wariyaa shaado inuu reebay ah walaa tamnun tastakthir uu yidhaahday rabaa ku dhacay soomaa wuxuu qultu waxaan dhahayaa yaxtamilu alaaata awj saddex weji midkood wey reemniinka iyo tastir saaran saddex weji midkood waa axaduhaa an yakuuna bedelan bedel inuu ka yahay min tamnuun uu bedel ka yahay kaannahu qiila waadaduu yidhahdoo kale laa tastakir yacni walaa tamnun ha gallad sheegan tastakir ha badsan yani in laa tamnun ha gallad sheegan tastakir ay laa tastakir in wax badan lagu siiyo hee ha dalban waa ka bedesha soomaan bedel inay tahay oo bedelku dee yatbacu hee icraabahu min almubadeli minhu miyaysan ahayn kii laga soo bedelo ku raacaya koow ay macnuhu noqonaya markaa eeg laa tastakir laada xagee ka keenay xaggee ka keenay teelaa tamnun baa wadataa laada tamnun baa laa wadata mar haddii laga bedelan laada u keen walaa tamnun hagala sheega tastakir ay laa tastakir hee ha badnaan in wax lagu badiyo ha dalbin mm-hmm. ay laa taraha u arag maa tuctiihi waxaa bixinaysa kaiiran ha u arag wey wathaani kan labaad waxa weeye an yakuuna inuu yahay yah qadara alwaqfi calayh inta lagu istaagay istaagii inuu keenay yacni walaa tamnun tastakfir soo maah istaagaas inuu maadaama akhrintii uu ku raacay reebniinkaas likownihii inuu yahay racsa aayatan aayad madaxeed fasakanahu saa uu ku reebay liajlil waqfi istaagidda uu ku istaagay darta uu ku reebay uma kadibna wasalahu uu xidhiiriyey biniyati lwaqfi asagoo hee weli waqfigii haysta uu xidhiiriyey muxuu ka wadaa markii hore walaa tamnun tastakir buu ku reebay soomaa kadibna asagoo weli waqfigii haysta ayuu reemniinkii u sii daayay meesha ee markuu xidhiirinayay soo niyatulwasli lama rabinoo tastakiru lama rabin niyatul waqfi weli isagoo niyeystayna meeshu taagan tahay ayuu sii waday walaa tamnun tastakir walirabbika ku sii waday markuu sii wadayna muxuu wataa niyad ah inuu weli hee waqfigii xukunkiisu sii hayo waxa w an yakuuna sakanahu inuu reebay litanaasubi ra'sil aayati aayadaha madaxyadooda asagoo ku habboonaysiinaya oo kala mid dhigaya wahiya faandir fakabir faahir yaa ayuha lmuzammil yaa ayuha lmudathir qum faandir rabaka fakabir ficil amar maa soma reebna halkaa asagoo kala tusaale qaadanaya inuu kuwaa ku raaciyay reebniinka iyadana waa dhici kartaa buu kuleeya warkaa ku dhacay soomaa mar saddex xaalo wey waxaashu tahay bedel in waqfi uu joojiye darteed iyo inuu ku raaciyey reebniinka ee aayadaha ka horeeya litanaasubil aayaad si meesha u yimaadaan warkaa waa ku dhacay soomaa athaani tan labaad oo mimaa ka mid ah yajzimu ficlan waaxidan hal ficil wax reebi kara wahiya lam weeyaane wahuwa lamtu xarfu yanfi lmudaarica waa xaraf mudaaricnimadii meesha ka saaraya wayuqallibu urogaya maadiyan urogaya ka qowlihi lam yaqum walam yaqcud waka qowlihi tacaalaa lam yalid hayee marka waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin saa oo la soco athaaliu waxa weeye buu yidhi oo reebaya ukhtuhaa ukhtu lamlam walaasheed wahiya qowlihi yaqdi maa amarah lamaa yaqdi welima xukumin maa shaygii amaruu amray bal iskabadaaye lamaa yaduuquu ma aysan dhadhamin weli cadaabi cadaabkama dhadhamin wey cadaabiiba yaa asal cadaabii yaa mutakalim baa ka xadfan waay hadduu ku dhahay lama ya waa la tahay lam soo wuxuu ra inuu kugu sheego iyo waa xaga waa kaata nafyin wa jasmin wa qalbin soo maa wuxuu inuu kugu sheego wa tushaariku lam lam waxay la wadaagtaa lama wa tushaariku lam <laughs> faacilkii meeye wa tushaariku way la wadaagtaa hiya lamaa lam lam waxay la wadaagtaa lam waa fii waa sheeg lam waxa weeye mafcuulun bi qusida lafduhu weeyaan fii maxaali nasbiya waa fahan waxay la wadaagtaa fii arbacati umuurin afar arrimood wahiya alxarfiya xarafnimada walikhtisaasu bilmudaaric mudaarica inay gaar ku tahay wa inay wax reebayso mudaaricii wa zamaanihi inay urogeyso ilalmaadi urogeys mudii soo ma jeedid intaa waa la wadaagtaa yani waa xarfu nafyin wa jasmin wa qalbin socotin wa tufaariquhaa way ku khilaafsan tahay fi arbacati mawaadic afar boos ku khilaafsantahay axaduhaa ana almanfiya kan la reebayo kan la diidayo ana almanfiya diidmada ficilka la diiday bihaa bilamaa lagu diiday mustamiru mid socoto weeye alintifaa'u diidmadaasi ilaa zaman alxaali ilaa xilligaa la hadlayo markuu hadlayo lamaa yaqdu leeyahay ilaa hadda diidmadu soo gaaraysaa bikhilaafi lmanfiyi bilamkiin lam lagu diidaysa maya fa inahu lamtakan lagu diiday qad yakuunu mustamiran ilaa iyo hadda inay socto waa dhici kartaa sidai lam yalid walam yuulid alla waxaama dhalin haddisana lama dhalin dee waa nafyi qalbi iyadoo maadi sheegaysa dee ilaa iyo haddana waa tahay ilaa mustaqbalna waa tahay soo maa haa waqad yakuunu munqadican lamtuna diidmadeeda waxaa dhici karta inay baasti tahay waa hore tahay keliya mila hal ataa cala linsaani xiina min addahri lam yakun shay-an madkuuran uusan ahayn weli ma jirta sidaas lam yakun shay-an madkuuran weli biniaadamku ma yahay maya wuu dhashay warkaa soconaya dee ordaya marka lamtada hore weli way socotaa didmadaas weli waa didma socota ilaahay aamnuna socon doonta tan dambana way soo bilaamatay laakiinse way go'da waa dhammaata waa fahamta Eh, qolyaha ingiriis waxay yidhahdeen lianna almacnaa waxa weeye annahu waryashaanaya kaannahu isagu kaana bacda daalika shay-an madkuura annahu bini aadamku kaana wuxuu ahaaday bacda daalika shay madkuura ka hor wuxuu ahaaday madkuura mid la xusay buu ahaa yacni lam yakun shay-an madkuuranti maxaa ka dambaysay asbaxa shay-an madkuura inuu noqdaa ka dambaysay soo waayahay wa min thama sidaa daraaddeed imtanaca waxaa la diiday an taquula inaad tidhaahdo lamaa yaqum inaad tidhaahdo uma kadibna qaama a ka daba keento maxay lamaa yaqum baa hadda ilaaya hadda joogaysa lamaa yaqum caliyun macnuhu maxaa weeye ilaaya hadda ma istaagin wey macnuhu haddaan dhaho lam yaqum caliyun waxaa dhici karta meel dhexe inuu istaago adoon ogeyn warkaa waa ku dhacay soo maa haye limaa fiihi waxaa ku jira darteed min atanaaqud isburinta lamaa yaqum uma qaama maxay isku diide lamaa yaqum baa waxay ku filan tahay waa hore ilaayahee hadda laakiinse fiiriday lam yaqum ma uusan kicin uma kadibna qaama wuu kacay waa dhici karta lam yaqumta waa hore sheegaysay qaamaduna ina hee ficilkaas waagii hore inuusan kicin ahayn ee ka dambaysay kiciid maxaa yeele shayga lamta loo isticmaalahay waa horuu sheegaya ilaayaa hadda ma sheegayo haddaan ole war calimeeye weli ma imaan weli ma imaan weli ma imaan lam yati bacd lamaa yati wey eeg lamaa yati weli ma imaan weli maxaa ka wadaa yacni ilaa hadda aan hadlayo weli ma imaan aan ninku hee ma soo istaagin wey waa fahamta soo maa wathaani anna lamaa lamaa waayahay tuadinu miya maxay tudinu miya hee eh? tu'dinu soo maaha waxay ogeysiinaysaa bitawaquci hubuuti maa bacdaha waxaa ka dambeeya inuu dhici doono bay kuu sheegaysaa intaasa kala dhansanaysaa tusaalaha fiiri lammaa yaduuquu cadaabi cadaabkayga weli maysan dhadhamin macnuu maxaa ah weeye ilalaan ilaaya hadda maa daaquuhu cadaabkii maysan dhadhamin laakiinse wasawfa yaduuquunahu waysa dhadhamin doonaan waa ujeedaa soo maahan yaah marka lamaa maxay kuu sheegaysaa lamaa yaati bacdu weli cali ma imaan maxay ka dhigan tahay yatii wuu imaan doonaaba ku xigta yani inuu imaan doon laga dareemayaa fansoomaa dareen lamaad waxay wadataa dareen ah ficilka ay diidayso inuu sugnaan doono lamaa yadhab caliyun weli cali ma tegin macnaa waxaa weeye yani hadda ma tegin laakiinse hee wuu tegi doonaa warkan ficilkay diidaysa inuu hadhow haabit noqon doono diidmay meesha ka bixi doonta ayaa ku jidha waayaha walaalayaa allahuma salli calaa sayidina maxamed aye walamlamna laa taqtadii daalik lamna waxaa ma sheegayso lam waa baasti keliya dakara haada markaan dhoday lam yaqum calcali ma ka dhalan inuu istaagi doona hadhowd waa fahamta soo maahan laakiin lamaa yaqum caliyun cali ilaaya hadda ma istaagin waxaa laga dhansanayaa inuu hee istaagi doono waa fahamta soo maahan hal khaaba maxamed maxamed ma khudbadeeye lamaa yakhtub maxamedun bacdu weli ma khudbeen macnu waxaa weeye soo socdaa waafahamsoomaan hal khataba muxamed lam yakhtub muxamed maxaa weeye war dambe oo ka dambeeya hee ma jiro weeya athaaliu ana eh, dakara haada almacnaa macnahaas ah tawaquc in la fisho lamaa wax ka dambe inuu dhici doono waxaa sheegay azamakhshariyu baa sheegay walisticmaalu waa war cusub yaah walisticmaalu isticmaalka kelmaduna iyo wadowqu dhadhankuna yashhadaani bihi oo markhaati kacayaan de miyaysan ahayn markaad dareen lamaa yacti bacda weli ma imaan waad dareemaysaa inuu hee imaan doono dhadhankiibaa ku tilmaamaya athaaliu waxaa weeye ana alficila ficilka yuxdafu waa la tuuraa bacdaha bacda lama waa la tuuri karaa tusaale yuqaalu waxaa la dhahayaa hal dakhalta albalada war magaaladii ma gashay fataqul waxaa dhahaysaa qaarabtuhaa waa dhoweeyey walamaa maxaa weye walamaa adkhul wey macnuhu qaarabtuhaa walamaa kaaga dhantahay walaa yajuus ilaansa ma banaana qaarabtuhaa walam ma banaana waa inaan ku dartaa walam adkhulhaa ku dar sheikh waa fahamta soomaa araabicu annahaa lamaa laa taqtaninu lama xidhiirsad bixarfi shardi xarfisad ma raacdo bikhilaafi lam lam laakiinse iyadoo khilaafsan taquul waxaad dhahaysaa in lam taqum aqum walaa yajuus ma banaana in lam maa taqum insoo xarfu shardi maaha lambaa raaci karta lamaa ma raaci karta buy aljaazimu raabickan afraad wax reeba alaamu talibiyatu waa laamu lamridii wey wahiya daalatu cala alamri weeyaan liyunfiq duu saacatin min saacatihi liyaqdi calaynaa rabbuka wakaa aljaazim alkhaamis waxa laa aalabiya la alabiyatu baa u akhrinaysaa laadii dalabiyada tilmaamaysay wahiya iyaduna adaalatu tusinaysa cala annahyi ku tusinaysa weeyaan naxwu laa tushrik billaah ilaah u shrig yeelin aw iducaa ama duca ku tusinaysaa ducadu de hoos bay ka socotaa korba u socotaa waa fahamta soomaan rabbanaa yaa rabbanaa laa tu'aakhidnaa fa haadihi tani khulaasatu lqowli weeye fii maa shayga yejzimu ficlan waaxidan ruux baa ku dhacay soomaa maa yalzimu ficlayni wa amaa maa yalzimu ficlayni fahuwa ixdaa casharata adaatan weeye wahiya in weeye naxwu in yashaa yudhibkum ayna weeye aynamaa takuunu yudrikumulmowtu soo ma jeedid yaa ayu weeye ayu waa mucrab markasta ogow ayu waxyaabaha labada ficil reeba shayga keliya mucraba ka aweeyaan ayun iyo ayan iyo ay inta waa la dhihi kara ayan maa tadcuu falahu lasmaa'u lxusnaa wamanna man yacmal su'an yujza bihi wamaa wamaa tafcaluu min khayrin yaclamhu allah wamahmaa aqaraki minii aqaraki ma waxaa ku kadiyey minii xaggayga annaka anna xubbaki jaceelkaagu qaatili inuu yahay oo annaki adigu gabar yahay mahmaa ta'muri qalba wax kasto aa qalbiga amarta ama goor kasto qalbiga amarta yafcalu inuu wax samaynayo miyaa u haysataa wey saasaa ku dagtay wamataana qowl aakhir weeye aakhari ana anigu ibnu jalaa ana anigu ibnu jalaa ina jalaan ah yacnii nin waxfayda wiilkiis baan ahay carinka nin saafo oo banaanka soo dhiga wiilkiisi baan ahay wey wa talaaci hanaayaa meelaha sarsare mid kora wiilkiisi baan ahay wabnu talaaci hanaaya mataa goortii adacaan dhigo alcimaamata ayaa tacrifuunii eeg tacrifuunii asalku muxuu ahaa tacrifuuna nii buu ahaa waa la tuura marka facalkamso weeyaan wa ayaanana ka qowlihii weeyaan fa ayaana maa tacdil bihi riixu tanzil haahey fa ayaana goortii maa tacdil ay leexato bihi riixu yani meeshay dabeeshu ii leexsa ayaa tanzil ayaa degaysaa wey waaya waxayumaa ka qowli shaaciri xayumaa meel kastoo tastaqim aa ku toosnaato yuqadir laka allaahu alla wuxuu ku qadarahayaa najaaxan fii qaabil asmaan zamanadii tegay iyo kuwa soo socdabadee idmaana ka qowli shaaciri weeye wa inaka aduga idmaa ta'tina ta'ti markaa la timaado maa anta aamirun wixii lagu amray bihi sheegaas tulfi waa helaysaa man baa helaysaa iyaahu kaas ta'muru aad amraysay aatiyan mid la yimaada asna wixii amraysay yacni markii adigu wixii lagu faray aad la timaado adnadalka wixii aa hee way la imaanayaano waa ka helaysaa wey wa annaana ka qowlihii shaaciri wey fa asbaxta annaa ta'tihaa tastajir bihaa tajid xadaban jaslan wanaaran ta'juju aja haddama soo marayni aja maxaa la yidhi fiiri ta juju ay tauju weeye tajuju tauju bay furfureen soma fa asbaxta waxaad ahaatay annaa meel kastoo ta'tiiha aad tagto tastajir aad ee waa bedel fa annaa meel kastoo ta'tiiha aad tagto tastajir biha tastajir biha aa ka gargaar dalabato weeye haye tajidinaa helaysa xadaban helaysid xaabo jaslan waaweyn iyo wanaaran dab taajuja ta'ajaja huraya ta'ajaja mhm. fa haadihi tanu alladawaatu ah alladii taasoo ismu ficilin reebaya fa haadihi tani aladawaatu weeye allatii oo tajzimu reebaya ficilina reebaya waysuma alawal minhaa shardan baa loo yaqaanaa waysuma thaanina jawaaban wajazaan baa loo yaqaanaa jawaab iyo jazaa waa isku macna weeyaan halkaa marka masalo muhiimaan sheegaynaa masalada muhiimka waxay tahay ardayay waxyaabahaas labada ficil reebaya ayun horta waa fici waa ismu shardin oo mucraba weeyaan waa fahamta soo hadba waxay noqoto mafcuul bay noqon kartaa ayamaa tadcuuhu falahu lasmaa'u lxusnaa mataayo ayaana waa darfu zamaan meesha ku aragti mataayo ayaana maxaa weeye waa darfu zamaan waa ila socotaa soomaa aynamaa iyo xayumaa iyo annana waa darfu makaan markaa cilaabisa xayumaa ismu shardin jaazimun tajzimu ficlayni alawlu ficlu shardi wahaani markaad tidhaahdo macnaasa fii maxalli nasbi darfu makaan waa intaas u raacinaysa man iyo maa iyo mahmaanah waa xaalado badan yihiin waxaa ka dambeeyaa ficil laasima hadduu yahay waa mubtada yah maa iyo man iyo mahma waxaa ka dambeeya hadduu ficil laazima yahay maxaa dhahaysaa mubtada weye fii maxali rafci mubtada waxaa ka dambeeya haduu ficil mutacadiya yahay laakiinse mafcuulkiisii watana waxaa dhahaysaa waa mubtada warkama kudhaca yaa waxaa ka dambeeya haduu ficil yahay mutacadiya laakiinse mafcuul uusan wadan ayadaa mafcuul u noqonaysa ma ku dhacay kaana waa akhwaatu hadday ka dambeeyaanna waxay u noqonaysaa khabar bay u noqonaysaa intaa meel ku qorta maxaan ku yidhi mataaya ayaana waa zamaan darfu zamaan wey meesha ku aragtay eh hadda maxaanannaa ta'tiha somaan annaa xarfu shardin jaazim muntajim ficil markaa tidhaahdo fii maxalli nasbi darfu zamaan warkaa ma ku dhacay yaa halkaasaa u tuuraysaa aynamaa iyo xayumaa yo kayfamaana maxaa weeye maxaan ka wadaa aynamaa iyo xayumaa yo annaana maxaa weeye waa makaan haye man iyo maa iyo mahmaana hadda waxa ka dambeeya ku xiran haddii ficil laasima ka dambeeyo mubtada ka dhig maa tadhab adhab tadhabsoo ficil mudaaric laazim soo maa maadaas waa mubtada marka waa dhan yahay intaas weeye khabarkii meeye tadhabtaasaa khabar noqonaysa markaa ma ku dhacay haddii laakiinse ficil mutacadiya ka dambeeyaan maa taqra aqra waa fahan hadday ka dambeeyaan ficil mutacadiya labaa u kala qaadaysa ficilkaas mafcuul ma wata mise ma wato yaah ma wata ma wato wuu wataa mubtadaa ka dhigaysa ma wato mafcuul oga dhig maa tusallimday maa tusallimhu maa tusallimhu usallim hadda maxaan mankeen man tusallimu qofkii aad salaanto usallim waan salaamayaa hayeemutacadii maa mafcuul ma wadataa meeh hayee mantu maxay tahay butada wey haddaan ilahaa man tusallim haye maxaa mantu noqon lahayd tusallim mafcuul ma man tusallim mafcuul ma wadataa manta mafcuul noqonaysa warkama ku dhacay hadduu laazim yahayna waa mubtada hadday kaanay waalaheed yimaadaanna khabar oga dhig wallahu aclam iqtiraanu jawaabi shardigii in lala xiriiriyo waidaa lam taslu xadiisan ku haboon aljumlatu lwaaqicatu jumlada dhacaysa jawaaban dhacaysa lian taqaca inay dhacdo bacda adaati shardi maba ku haboona wajaba waxaa waajaba iqtiraanua in la raaciyo bilfaai faauljawaab in la raaciyaa waajiba wadaalika arrinkaasna idaa kaanad hadday tahay aljumlatu ismijumlada hadday ismiya tahay weye kow soo maahan awanse ficliyatan tahay ficliyadaasoo ficluhaa ficilkeedu yahay dalabiyun amar yahay aw amase jaamidun ficil jaamida yahay jaamid maxaa laga wadaa laa yakuunu mudaarican walaa amran baa jaamid laga wadaa waa maadi keliya aw manfiyan bilan ama lan baa ka hormartay aw maabaa ka hormar aw maqruunan biqad ama qad baa la socda alxarfiya aw amase waxaa xarfu tanfiisin baa la socday qaacida waa garan ismiyatun dalabiyatun wabijaamidin wabimaa waqadabin wabitanfiisi intaas weeyaan yaa inta hadday raacdo maxaa la samaynayaa jumlada caada way ciraabaysaa kadibna maxalka kay ciraabaysaa naxwu qowlihi tacaala wain yamsaska bikhayrin fa huwa calaa kulli booskii jawashadagayaa jooga jumla ismiya qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yaa jooga jumla ficliya oo ah ah dalab ah intarani ana aqala minka maalin intarani ana aqala minka maalin wardan facasaa rabbii intarani haddaa ii arkayso ana anigu aqala minka maalan wawardana kaa yarahay fa casaa rabbii yahay wey maxaa yimaada jumla ficliya oo ee ah casaa yacsi mi allahaya maya wamaa yafcalu min khayrin khayr kastoo ay sameeyaan falan yukfaruu laga qarin mayo wey maxaa yimaada ficil lan wamaa afa allaahu alla wuxuu u soo celiya calaa rasuuli u soo celiyo minhum gaalada minhum xaggooda xaaluu yahay shaygaasi mid ka yimi famaa awjaftum maydan ku baacin oo ku soo celin weeye calayhi min khayrin walaalikaabin maydan ku soo celin hadda meesha maxaa yaal maa naafiyaabaa ficilkii raacay soo maa in yasriq faqad saraqa ahun lahu maxaa meeshii raacay qad baa raacday waman yuqaatil fii sabiili illaahi fa yuqtal aw yaqlib maxaa meeshaan la socdsolo yaa waman yuqaatil fii sabiili illaahi hee oo markaa fa yuqtal aw yaqlib hee fasawfa nu'tiisomaan waqad tuxdafu waa la tuuri karaa haadihi alfaafadaas fi daruura daruurata shicrigaa lagu tuuri karaa ka qowli cabdiraxmaan bn xasan thaabit man yafcal ilxasanaati illaahu yashkuruhaa washaru bishari cinda allaahi mila soomaa man yafcal xasana qofka ha wanaaga sameeya allaahu alle ayaa yashkuruhaa u mahad celinaya meesha maxaa la rabay maxaa la rabay manisma shardi maahayn ficil shardigeedi meeye yafcal mee jawaabu shardigii allaahu yashkuruhaa jumla ismiya timaade maxaa la rabay fallaahu baa la laga bootay soo ma jeedid wa sharuna bishari cinda allahi mil wayajuusu waxaa ku bannaan filjumla ismiyi jumlada ismiyadaa ee jumla ficliya maayaa waxaa ku bannaan an taqtarina biidaa alfujaa'iya in la raaciyo idaada loo yaqaan fujaai degdega tusinaysa ka qowlihi tacaala wa in tusiibhum sayi'atun hadday musiibo ku dhacdo bimaa qadama aydiyihim bisababi maa shay dartiin ay ugu dhacdo qadama aydiyihim idaa mise iyagu idaa mise hum iyagu idaa mise waa degdeg wey degdeg soo ma marka ficilka ma raacday maxay raacday jumla ismiya wainamaa lam uqayid kuma xirin fi lcasli idaa alfujaha biljumla ismiya kuma xirin sabab liannahaa laa tadkhulu ilaa calayha markaan masniga soo marayey ma dhihin idaadu jumla ismiya keliya gashaa ma dhihin muxuu ka wadaa soo jawaabo shar booska fa'da idaadu ma gasho haddii booska fa u gasho maxaa la rabay jumla ismiya dalabkii jaamidka kullina kasoo lama rabin markaan ku soo marayay matniga ma kala saarin sababtu maxay tahay buu ku yidhi dee asalkuba idaa alfujaa'iya jumla ismiya gashaa bes haa waa fahansomaan liannaha laa tadkhulu ilaa calayha ilaa caljumla ismiya mooyaane markaasaa fa aqnaanii daalika arrinkaasa wuxuu iga kaafiye can ilshtiraadi inaad shardi dhigto ayuu iga kaafiye weeyaan hada bilaahi towfiiq sala allah wslm calaa nabiyina muxamed wcalaa aalihi wa saxbihi ajmaciin